الحمد لله نحمده أن هدانا للإسلام وجعلنا بفضله ورحمته من أمة خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام وقام صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء وآل كل منهم وصحابتهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحده إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما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 الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللهم انفعنا بما سمعنا من كلامك يا رب العالمين اللهم اجعل فقهه في أفئدتنا اللهم اجعل حسن تلاوته على ألسنتنا اللهم اجعل العمل به على جوارحنا اللهم اجعل العمل به على جوارحنا اللهم اجعل العمل به على جوارحنا اللهم اجعلنا أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين به يا رب العالمين اللهم اجعلنا من القائمين به آناء الليل وآناء النهار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وأصلح لنا في ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم allahuma salli cala nabiy sayidina muxamadi wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin wabacdu ikhwaani assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu ayib maxay idinla tahay haddii oo muxaadarada beddelkeeda aan qur-aan ka dhiganno yaan waafaqsan muxaadara yacni muxaadara muxaadara xadarahu yaxduruhu muxaadiru wa muxaadarun wa muxaadaratun faxadarahu faxtadaruu mش caarif ish jaءat miniin maxay idinla tahay ya haddaba dee ma sidaas annagoo iska farfadhinaan akhrisannaa iswaa ku tukannaa laba ragxaddaan ku tukanna ilaa cishaha ma wax dembiya sheekh horta abaataa ka imanaysa iska tukanno ilaa cishahaba oo intaad mid miskiin ahoo mudnib ahoo ilaahay asturaydoodan kaba warhayn sheekh sheekhda ku haysaan maba ogedinba wuxuu yahay dembigiisa intuu ilaahay asturay bifadlihi waraxmatihi intaad talowtalowdiisa maqli lahaydeen ilaahayba ka maqashaan toos rabbigiinba idinla hadlo ka warrama sow kama fiicnaateen waa la ii aamuso xala <laughs> lashdaawadaa la rabaa kamerooyinna waa la rakabtay nin walbaba yaa wax la sheega lama yaqaan ilaahw khayr nasi ilaahw nawaafaji ilaahw kalimad tanfacu asaamica waalmutakalima allah nawaafajiyo hadalka ah, aan ku hadlayno ama ilaahay wuxuuna soo mariyo oo hadal oo khayra yani waxaa ugu awleysan kan ku hadlaya inuu ku camal falo dhegtiisaana dhagaha kale oo dhan isaga uga dhow laakiin waa ilaahay qofku waafajiye weeyaan ikhwaanii baaraka allahu fiikum alqur'aan huwa alxayaa nolosha yani nolosha muslimka muuminka ah kitaabullaahi wey waa qur'aanka noloshiisa xaqiiqada ah waa qur'aanka yani quutu ruuxihi waaye insaanka saad la socotaan quut buu leeyahay oo waa quutu batnihi calooshiisa iyo niyo wicaa u ah weel u ah laakiin de jirkiisoo dhan baa ka faa'iidaysanaya waa tan waquudka u ahoo shidaalka u ahoo nolosha u ahoo oo ku caafimaadayo oo ku weynaanayo oo ku cayilayo oo ku kobcayo oo quudka isaga haddii uu waayo dee waad la socotaan markii gaaja insaanku ay qabato wuxuu cuno waayo suu noqonayo sidaa darteed ayaa qalbiga insaankana quudkiisa mu'minka quudkiisu waa kalaam ullah dikru ullah kalaamu rasuuli illaah marka nuurkeeda allahna siiyo nuurka kalaamu kalaamullahi caza wajalla waxaa mithaal ahaan la yidhi insaanka si uu wax u arko waa inuu laba nuur laba iftiin isla helaa iftiin daakhili ah nuur daakhili ah iyo nuur khaariji ah nuurka daakhiliga waa ka indhahaagu leeyihiin ilaahay qof walbaba wuxuu oo mubsir ahoo wax arkaya oo nicmatulbasar ilaahay siiyey qofkuu ilaahay nicmatulbasarka uu ka qaaday ibtilaa'an wa imtixaanan kaas insha allah hadduu muumin yahow sabro jannaduu leeyahay qofkii ilaahay ugu nicmeeyey nicmat albasar iyo aragti nuur daakhiliuu leeyahay nuurkaas daakhiliga ah ee gudaha ah ee bimacnaa indhihiisu leeyihiin waxba kuma arki karo hadduusan nuur khaariji ah uusan lahayn iftiinka qoraxda oo kale maalin cad iftiinka dayaxa oo kale iyo iftiinnada dadku ay samaysteen tan haddaan ku jirno oo kale nalalkan iyo masaabiixdan iyo tooshashkan iyo telefoonkan wax lagu shidan iyo waxa weeyaan waa iftiinka khaarijiga markay labadaas ishelaan ayuu insaanku wax arkaya oo aragtidii ka faa'iidaysanaya oo ku intifaacaya oo meeshii khatar ah kaga leexanaya wixii manaaficdiisana ku qabsanaya haddii labadaa mid la wahayo waxba ma arkayo nuurkii khaarijigii hadduu joogo laakiin nuurkii daakhiligaha ilaahay uu kala tago dee kaa khaarijiga waxba u tari maayo qofka indhoolaha ah ama yani ilaahay basarkiisii uu kala tegay subxaanahu jala jalaaluh qofkaa isaga ah dee maalin cad waxba u tari mayso kashaafaad iyo anwaar iyo laytad iyo yani nalalna waxba u tari maayaan liannu nuurkii daakhiligaa maqan labada nuur markii laysla helo ayuu qofku wax arkaya wa kadaalika waa sidoo kale maxaa sidaas oo kale ah insaan kasta ilaahay wuxuu qalbigiisa daakhiliga ugu sameeyey nuur daakhili nuurkaas daakhiliga ah, nuur khaarijiyuu u baahan yahay nuurkaa daakhiliga ahee marka horeba ku samaysan waa fitrat ullah alatii fatara annaasa calayha nuurka khaarijigana ee sida qorraxdoo kale ahna waa kalaamuullah labadaa markay isqabtaan oo qofkii intuu hidaayo yeesho ilaahay hanuuniyo nuurulbasiiratina uu leeyahay qalbigiisiina uu nuurayo kalaamkii ilaahay nuurkiisiina uu ku dhaco markaasaa waddadii u iftiimaysaa markaasuu khayrkii iyo sharkii kala garanayaa markaasuu wixii maslaxa u ah iyo wixii madarra u ah kala fahmayaa markaasuu caalamu albahamiya waalxayawaaniya intuu ka baxo wuxuu u baxayaa caalam alinsaaniya ah, marka weeye marka uu masaafa almalaa'ika caalam alculya culaa uu gaarayo ah, marka nebiga uu ku tilmaamayo dadka qaarkii inay malaa'igta lama cooda yihiin maca safarati alkiraami albarara ah, maca safarati alkiraami albarara marka weye markuu insaanku malaa'igii isu bedelayo bahminimada uu ka baxayo xayawaannimada uu ka baxayo liannu eh, inshaanku labadaa shay buu ka kooban yahay macnaha kabixidda inuu ka insilaakhayo ma aha uu malag isu gadinaya aan waxba cunin oon seexanin ma aha eh, waxaa loo jeedaa wuxuu noqonayaa biiimaanihi wa camalihi asaalix iimaankiisa iyo camalkiisa saalixa ayuu insaannimada xaqiiqadeeda uu gaaraya xaqiiqatu linsaaniya waa maxay waa cubuudiyada ilaahay inuu xaqiijiyo waa inuu cabdi mutiic lilaahi uu noqdo haddii kale bahiima min albahaa'im uu noqonaya ah, haddii arrinta insaanka maanta sida dadka dee caalamka aan u wada badannahay ama loo wada badan yahayba laman raxim allah fikirkeennii hadduu ku soo ururay cunto iyo cabid iyo shahawaad dee intaba loodaa kaa badan albaqaru awfaru xadan min albashar adiga iyo sac ma isku cuntaatayni soo kaa cunto badan yahi wuxuu cunaa adi ma cuni kartid wax fara badan buu cunaya adi wax yar aad saxan yar isaga waxba uma tarayso wax badan buu cunaya biyahana waxaa laga yaabaa adiga bakeeri bakeeri iyo kuwaan yaryar iyo isaga baaldi dhan buu cabbaya kuma fillaba cuntadii waa kaa fiican yahay cabiddii waa kaa fiican yahay farxaddii iyo reerrayntiina waa kaa fiican yaho hami iyo muruga maba jirtaba united nation inay jirta in kale warba ma ka hayo nin oo maraykan oo adduunka xukumo iyo ku kaloo la xukumo iyo waxbaa isdilay waxaas shaqadiis maha mana maqlaayo mana oga murtaax alqalbi waaye cawskiisuu iska daaqayaa cuntadiisuu iska cabbayaa waa ladayahay xaggii kaleoo shahwat albahamiya hadday noqoto oo lab iyo dhadigna isagaa kaa fiican howlaha uu qabsado adigu ma qaban kartid yani mafhuum yaa shabaab marka maxaa aad kaga duwanaatay wuxuu markuu ilaahay yidhi wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila tafdiilkaasi muxuu yahay haddaad hamigaagiiba uu noqday waxaa iyaga la siiyey bal hadda maanta u fiirso mashriqan wa maqhriban maxaa laga fikiraya inta diyaarada maanta lalaya inta maraakiib ordaysa inta caalamka kala gooshayo inta wax la isdhaafsanayo inta unbay ku soo wareegan cunto iyo cabid iyo farji shahwat lbatni bas hama alinsaan markaasuu gar maaha inuu rabbigii abuuray xolahana sameeyey dadkana sameeyey inuu marka xaqiiqadooda ka warramo u yidhaha in hum ilaa kaalancaam bal hum adalluu sabiila in hum ilaa kaalancaam ancaam oo kale ancaam geel iyo low iyo adhi oo kale bal hum adalluu sabiila iyagaaba ka sii wado foolxun iyagaaba ka foolxunba oo ka qaab daran waa ilaa run ahaan marka la yidhaah insaanka iyo xayawaanku ilaahay ma kala xigaan ma la socotaa saas mise ma ogin ilaahay qabiil ma leh ilaahay ma lama dhalin allah lam yalid waxna ma dhalin lamana dhalin nasab gelayaa ilaahay ma jiro basharka iyo baqarku dhinacaa waa uga siman yihiin waa siman yihiin laakiin allah ku fadilay ilaahay wuxuu kugu fadilay waa biruuxik waa bicubuudiyatik waa biqalbik qalbigaaga waaye aad macrifada rabbiga u yeelato ah, taasaa ilahay kugu fadilay wa ilaa waxaan kale waa shay bahamiya run ahaan haddaad doonaysidna meesha ilaahay uu kugu talagalay inaad noloshaada iyo shahawaadkaaga aad ku gudato raqabaadkaaga iyo waxay naftaadu jeceshahay aad ku dhammaystirato meeshaan ma aha gurigan ma aha halka kan ma aha daartan daarudunya la ydhaha ma aha daarudunyaa ayuha almuslim kuugumuus talagelin ilaahay inaad shahawaadkaaga ku dhammaystirato bal ee muqayad baa tahay waad xirxiran tahay waa lagu xirxiray biiimaanikaad muqayad ku tahay bitaacatika lirabbik baad muqayad ku taho waa xidhan tahay ma furnid saas darteed baa xadiidku ku yimid addunyaa sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafir dunyaa sijnu lmu'min mu'minkay sijni u tahay kaafirkana jannay u tahay waa bi hada almacnaa meesha ilaahay uu kugu talagalay ee shahawaadkaaga aad ku dhammaystiranayso waa daartaas dambe ee daaruljanna la yidhaaha ee ilaahay aafaadka iyo xumaatada oo dhan ilaahay ka dhowray ee ilaahay daahiran ka dhigay mutaharatan uu ka dhigay u fiirso bal hadda guriga adduunka ugu qurux badan ani ma aqaan meelu ku yaal hadduu jiro yani guryaha dhan laysku daro qusuurta guryaha aad u qurqurux badan waa laga yaabaa mid in la tilmaamo la yidhaaho beled hebel guriga adduunka ugu qurux badan baa ku yaala sheekhal gogol haddaa weydiisaan wuu idinka fatwoon la arrintaasa laga yaabaa sheekhal gogol ma taqaaneen saluuhu ajmal beyt fi dunya mumkin inuu idin sheego afkham qasr oo ugu qurux badan oo ugu fiican haddii lagu siiyo adiga hebel yuusuf wala cabdiraxmaan ama maxamed oo halkan fadhiya kaale qaado gurigan laakiin bishardi waxayd hal shardiuu leeyahay waa maxay horta bilaash ku qaada lacag lagaama rabo kow hal shardi unbaa la rabaa musqul ma leh gurigaas musqul ma leh ma qaadanaysaa mise ma qaadanaysa ya maya maya waa guriga ugu qurux badan ee ugu fiican gadaal baan ka qodanayaa waa samaynaya lama rabo musqul lagama rabo ma qaadane laa ilaaha ila allah waleesh maxaa u diiday maxaa u diiday laa ilaaha ila allah ma asababu lirafdik hal musqushu ma sharaf baa marti sharaf leh hadday kuu timaado meeshaad fadhiga fariisin lahayd musqusha kursi muu dhigee ya ma meel sharaf laah maya oo maxaa dhacay dee wuxuu rabaa rabbigaa inuu ku tuso qiimaha adduunka uu leeyahay afham qasr oo kan ugu qurux badan oo ugu wanaagsan haddii ardal shay awsakh shay anjas shay laga waayo qiimo ma leh idan maxaa isugu dhugweynaya ma rabtaa qasri aan aan musqul ku olin ma rabtaa maya sidaadaba sidaada ka insaan qasri aan guri qurux badan oo aan masquul lahayn soo ma doonaysid haadheh aad iyo aad meeshaan ma aha xaggee waay fi aljanna jannada qasrigeedu musquul ma leh musquulshu inay shaqayso soo in ballaacaad ballaacad ma taqaanin bosaneer maa la yidhaaha wasakhda iyo qurunka iyo qashinka waxay maraan soo maaha xaggay hoos maraan guriga hoos mara soo maaha ilaahay imisuu qur-aanka kugu celceliyey jannaat tajrii min taxtiha alanhaaru addan weligaa waxaa ku nooshahay tajrii min taxtiha alballacaatu waalqurunaatu baad weligaa ku nooshahay ood wax moodaa oo qiimo kula leh ilaahayna imisuu goru kugu celcelinayaa jannaatin tajrii min taxtiha alanhaaru tajrii min taxtiha alanhaaru wabiyo malab iyo eh, khamri iyo caano iyo wax kastoo macaan oo webi ah ayaa hoos dureeraya hada hiy aljanna leesh lianna ilaahay markuu jannada ku geeyo allahna geeye uma allahu yunshiu nash'ata alaakhira adigii waa isle adigii ogow hadda adiga hadda xaaladda aad tahay iyo markii aad dhalatay isku mid ma tihid ruuxdii waa isla ruuxdii laakiin laba shaksi oo kala duwan baa tahay abadan shaqo iskuma lihidin hadda barnaamijkan ay sameeyeenoo adoo yar iyo adoo duq ah kaa dhigayso maydaan arkin waxaan dhan waa wax cibro cibro weeye ilaahay baa kugu tusaya waxaan farsamadan dadka loo furay oo dhan waa lita'kiidi qudrat illaahi tacaala bal labadan shakhsiyeen isku shaqadaba ahayn marka aad dhalatay kadalika allah rabualcaalamiina binafsi ruuxik nashco cusub baa ilaahay kuu samaynayaa meeshii adduunka aad lahayd meelaad waxgeliso oo madkhal iyo makhraj waa lagaa dhaafayaa wasakh lagama ogola jannada ilaahay baa mashiinkan sameey moogta da waxaan adigu cuntada markaad cuntaa kuugu dambaysa war kale maa ka haysaa war kale kama haysid laakiin howlo waa weyn iyo mishiino waaweyn iyo shaqo fara badan alimaam ibn alqayim aljawsiya raximah ullah kitaab buu leeyaho la yidhaha miftaax daari asacaada aljuzu athaani oo cajaa'ib loo qudrada ilahay markuu ka hadlaya aad yaabayso futuuxaadka ilaahay u furay ayaa wuxuu ku leeyahay insaanku cuntada marka uu cuno ilan cuntada cunay usmaayo ilaa lasoo cilaajiyo cilaaj waa la soo hagaajinayaa yani hilib hadduu yahay wixii wasakhdaya laga dhaqayaa waa maqaarkii waaa kabacdi waa la karinayaa dab baa lagu soo kariyey beriskii dabbaa lagu soo kariyey w cuntadiioo macaan ayuu cunayaan ha u malaynin buu yidhi in cuntadii kariskeedii halkaa uu ku dhammaaday waxaa ka hooseeya buu yidhi ilaahay dab uu calooshaada ku abuuray naar oo ka xeel dheer kana kulayl badan tan cuntada aad ku karisay oo laakiin aan waxba ku yeelayn taasaa wuxuu yidhi dib u karinaysa cuntadii aad cuntay oo u shiidaysa oo cuntada khaliilka ee adagee adugu sideeda u cunaysid intay burburiso saa'il biyo ah ka dhigaysa dabadeedna markaasay sifaynaysaa oo masfaa ayaa jirta buu yidhi ilaahay ugu talagalay oo u sameeyey masfaa maxaan odhan karnaa yani arbaxaed bahashii oo caanaha cana miiroo kale waxaasaa sifay markaasaa qashinkiina meel marayaan intii yareedee saafiga ahayd ayaa masaar iyo waddooyin ilaahay ugu talagalay oo latiifa ayaa kabidka tegaysa iyo eh, beerka ka bacdina markaasay u gudbinaysaa markaasaa ma jirto tin ama ciddi jirkaaga ka mida ilaa waxbay ka faa'iidaysanaysaa oo waxbay ka qaadanaysaa wixii fadalaadkii soo hadhayna waa waxaan marka musqushii xamaamkii meeshii aan hagaagsanayn loogu talagalay annaga ka soomaali ahaan musqul waa iska dhahnaa carabahaas hadda aan anagu waa aan joogi iyo maba sheegaan magaca xamaamka ilaa waxay ka hormariyaan wax nooc min atansiiha yani iyo ictidaacna karamaka allah alxamaam wuxuu ku leey gurigan yani albeyt fi alaaa uraf wakaramaka allah inayn min alxamaam buu ku leey maba dhahaanba afkooda ma soo marayso ilaa ay horta allaha ku karaameeyo yani waan ka xumahay inaa magaceeda kuu sheege saddex xamaam afar xamaam buu leey dowratalbiya ama xamaamam uxun ma marka waxaa fadalaadka ahee soo haray waa waxaa markaa halkaa noqonaya waa meesha uu nabigeennu sala allahu calayhi waaalihi wasalam isagoona tusinaya qiimaha adduunyada maanta aanu isku dhabarnidnay ee kii haystana ku mashquulay kii aan haysanaynina fikirkeeda iyo hamigeeda habeen iyo maalin la seexanayo oo ilaahay ka mashquulisay oo dikrigiisii naga mashquulisay nabigeennu wuxuu ka cabiray oo tusaale uga qaatay ma maqasheen fii xadiiin saxa canhu sala allah alayh wasalam wuxuu yidhi ina maطcama bni aadama jucila mahala lidunya fahuwa wain malaxahu waqazaxahu fandur ila ayi shayin yasiir ina maطcama bni aadama macamka iyo cuntada insaanka ilaahay wuxuu tusaale uga dhigay adduunyada adduunyada waa maxay tusaalahaasi wuxuu yidhi fa inahu wain malaxahu cuntadii hadduu milix milix u yeelo oo xagga dhadhanka ka wanaajiya wax alla wixii ka wanaajinaya laga wadaa wa qazaxahu bimacnaa jacala fiihi alqazaxa wa tawaabil waxyaalaha geedaha udgooneeya cuntada wax kasta uu ku udgooneeyo dhadhankeediina ku fiicneeyo udgoodii iyo riixadeediina ku hagaajiyo fandur ilaa ayi shayin yasiir markuu cuno kadib waxa uu isu bedelayo ka fiirsa buu nebigu ku yidhi sal alla alay wasalam mana kuu sheegin oo waa taqaanaa oo waxaad garanaysid weeye waa wax ilaahay asturay weeye min karami rabbina adhara aljamiila wa alqabiixa wax kastoo quruxsanna ilaahay waa kuu muujiyey wax kastoo foolxunna alla waa kuu asturay ilan ilaahay jala jalaaluhu manaafidan iyo waxaan makhsankan insaanka qurunka uu ku wato wuu u furi karay afkiisa iyo iyo indhihiisa iyo sankiisa u furi karayo laba qof meel isuguma timaadeen allah kala asturay oo kala qariyey wa satara alqabiixa wa adhara aljamiila wa min karamihi wa ixsaanihi cala bni aadama marka wuxuu nebigu sal allah aleyh wasalam adduunyada matalkeedu waa taas fandur ilaa ayi shayin yasiir shaygaa isaga ah shaygaas isaga ah ay weeye mihaalu dunyaa dee mihaalu dunyaa mar hadduu kaa noqday mina isku dhabarjabaysaa beriba annagoo wada soconnaa qolo baabuur wada saaran ayaan meel waddamada carabta ka mid a ayaan meel oo dawaar rownad about miyaad tidhaahayn kan oo rown aboutka annagoo marayna waxaa geeska naga qabtay hoteel qurux badan oo laga sameeyey gizaaz ama dhalo cagaar ah kulligiis kulligiis waa dhalo wada cagaar ah. ah marka yani quruxda dhaladii cagaarka ahayd iyo cagaarka ay ku hor abuureen wax aad u qurux badan waaye marka mid mid naga mida aad ula yaabay oo quruxdiisii la yaabay markaasuu yidhi albal fiiriya gurigan fiiriya hoteelkaasuu quruxsan yahay marka waa nooc min aliltifaat soo maaha had iyo goorna waxaa la rabaa in e, e, nadarka yani adduunyada aan ka soo leexino xagga aakhiran u leexino markaasaan waxaan ku idhi warniyahow guriga aad arkaysid guriga aad arkaysidee aad u qurux badan waa guriga magaaladan uga musqul badan wax ka musqul badan maba jiraba ma tahay mise maaha leanna hoteelka Eh, eh, qol kasta waa inuu masquul yeeshaa guriga caadiga ah, eh, saddexdii afartii qol ah, hal xabaa ku filan laba xabaa ku filan laakiin mar hadduu hotel yahay waa in qol kaste masquul hadduu swiit yahay oo maasha allah dadka martida waaweyn loogu talagalayna ah, waxawaay laba iyo saddexa loo samaynaya soo ma waa kan ugu musqulo badan oo maxaa ka wadaa buu yidhi sheekhu musqusha u sheegtay waxaan u sheegay baan idhi dee gurigani wuxuu is yidhi inuu kuwii aakhire laga sheegi jiray la tartamo marka waxaan ku tusinayaa qiimaha uu taagan yahay hada xaqaaratuhu ikhwaanii wafaqana allah waiyaakum limaa yuxibu wayarda allaahu rabualcaalamiina waxba naga sasaban maayo ilaahay waa hani ilaahay dadka dhulka joogoo dhan kulligeensaan u dhannahay ilbiriqsi intuu baabi'iyo ayuu kuwa cusub iska samaysan karaa hada huwa alghaniy wa alghaniyu duraxma in yasha yudhibkum ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين وربك الغني ذو الرحمه ربك هو غني ذو الرحمه نحرس صاحبه هل كان مركو اخريو الوالد شيخ علي صوفي رحمه الله عليه weligay ma arkin isagoo halkaa aqriyan joogsanin wuu joogsanayaa markaasuu odhanaya allaahumma anta alghaniyu duraxma wanaxnu alfuqaraa'u dawulxaajaat kadib wuu sii wadaaya warabuka alghaniyu duraxma ilaahayow adiga hani ah duraxma ah annaguna fuqaraa masaakiino wada xaajaada xaajaad muxtaajiin ilbiriqsi kaste xaajaanu leenahay fii kulli lamxa adaanu muxtaaj kuu nahay marka rabbigeen hani ah jalla jalaaluhu wa min hinaahu inuu dadko dhan baabi'iyo kuwa cusub iska keensado muxuu kaa saasaban adiga markuu jannadiisa kugu tarkiibinayo muxuu kaa rabaa awuusan wuxuu doona u abuuran karin may aduu khayr kula jecel yahay waxba lagaa saasaban maayo adaa khayr lagula rabaa bal inta aayadooda hadda kuwaan akhrinayo kale mathalu ljannati alatii wucida almuttaquun تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ويرغبك يحببك إلى ما عنده من الخير من الجنة النعيم مثل الجنة التي bacdu ahlilmutaamiliin waxay dhaheen waxaa maal ilaahay u leeyahay leanna adduunyada dadka jooga xaqiiqat aljanna maba loo sifayn karaa maba fahmi karaanba alimaam alghazaali miyuu ahaa mar u malaynaya inaan kitaabkiis aan mar ka aqriyey marka uu leeyahay xaqiiqatu maa fi aljanna haddaad doonaysa inaad dadka adduunka u sifayso waxay la mid tahay buu yidhi adiga oo ka warama u warramay walad sagiir cumruhu khams sanawaat ilmo shan jir ah haddaad damacda buu yidhi inaad uga sheekayso ladada ay helaan dadka waaweyn fi xaalati zawaaj yacni maa bayna azawj waazawja zawjka iyo zawjada macaanka dhexdooda mara fi liqaa filjimaha haddaad damacda buu yidhi inaad inan yaroo shan jir uga sheekayso ma fahansiin kartaa تقدر تفهمه uma weli uma samaysna uma diyaarsanaa marka waa inaad wuxuu fahmaya aad ku soo meermeerataa oo tusaale ugu soo qaadaa oo arrintaas markaad haddaad doonaysa buu yidhi yani aad tidhaahaa maalan arrintaas waa malabka oo kale maalan malab wuu fahmi karaa yani sokorta oo kale wuu fahmi karaa sokortuu ka fiican yahay iyo malabkay ka fiican tahay iyo shukulaataday ka fiican tahay waa hadda maba fahmi kartidba isticdaadkii iyo jirhkii lagugu talagalay inuu xaggaa ku fahmo halkan maba ku fahmi karo marka waxa jannada lagu sheegoo dhan waa tusaalooyin weeye walidaalika xaqiiqadeedii markii laga hadlay wuxuu nebigu kusoo gebagabeeyey fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara cala qalbi bashar nabiyullaahi muusa calayhi salaam kamaa fi saxiixi ayaa ilaahay weydiiyey yaa rabbi maa adnaa ahli ljannati manzilatan ilaahayow iga waran jannada kan ugu jara darajo hooseeya mansibkiisiiyo mansiladiisu maxay tahay markaasaa walaysa fiiha daniy taasuu ilahay wuxuu ku yidhi oo loo sheegay waa nin waxaa la yidhi jannada jahname laga soo saari doono oo dabadeed jannada la geyn doono jahnamuu ka soo baxay walciyaadu billaah dee fiihi laa ilaaha ila allah laa ilaha illa laakiin dunuub iyo macaasi baa jahanama geysa markii jannadii laga soo jahanama laga soo saaraa jannadii la keenay markaasuu ilahay ku yidhi idhab fadkhul iljanna jannada gal fayukhayalu ilayhi waxaa loo ekaysiinayaa oo ay u muuqanaysaa inay buuxsantay oo uusan meel ka haysanin kolkaasuu rabbiga ku odhanaya ay rabbi wajadtuhaa mal'a way buuxdaa jannadii markaasuu ilaahay wuxuu ku leeyahay atardaa raalli ma ku noqonaysaa an yakuuna laka milu mulki malikin min muluuki dunya adduunyada boqoradeeda mid ka mida boqortooyadiisoo kale boqor ibu boqor waaye taajir iyo waxoogay buu haystaa iyo maalmaaliya maaha boqor boqorradii adduunyada ka mida mulkigiisiiyo boqortooyadiisoo kale raalli ma ku tahay radiitu yaa rabbi miskiin markii orana adduunya joogay haddana jahanamo ka soo yaa rabbi ralli anahay markaasuu ilahi wuxuu ku odhanayaa laka daalika waad leedahay wa miluhu wa miluhu wa miluhu wa iyo mid lamida qaala fi lkhaamisati ilaa shan markuu ka gaaray ayuu intaay radiitu ya rabbi ilahu raalli baa noqday raalli baanahay hadda raalli baanahay markaasuu ilahi wuxuu yidhi maya walaka milu dunyaa cashara maraat iskaba dhaaf boqortooyadee waxaad leedahay adduunyada oo dhan toban laabkeed baad leedahay bal ka waran baa beri wuxuu yidhi sheekhow xogay bal xadiidka ma ka fiirsataan adduunyada toban laabkeed oo ninka ugu darajo hooseeya jannada ah marka sheekhii wuxuu ku yidhi dadka falakiyiinta iyo eh, eh, mutakhasisiinta ma kaaga sheekeeyaan xidigaha cirka inta ay dhan yihiin mayuu yidhi haddaba wuxuu yidhi xidigaha aad arkayso kuwo badan ayaa dhulka la eg ama ka weyn haddana cadadkoodu waa inta aad adugu arkayso waxaadan arkaynin iyo inta qoraxdeenna raacsan iyo waxa kale ilaahay same iska dhaaf inta indhahaagu ku dhacayo dhulka jaygiisa quruuraxa iyo xidigaha xidigaha ka badan haddana inay dhulka leegyihiin ama ka badan yihiin baa laga yaabaa marka wuxuu yidhi haddii intaasba kuwa inta aan arkayna oon ay tahay dee toban quruuraxa inuu ilaahay ku siiyo toban jay oo ilaahay ku siiyo waxbay ku tahay <laughs> mil dunya cashara maraat ish cind allah walaysa shay aday wax weyn kula tahay ma ogiye ilaahay agtiisa waxba kama aha waa ninka ugu darajo hooseeya nabi muuse calayhi salaam su'aashii ilaahay uu ku celiyey wuxuu yidhi fa aclaahum manzilatan yaa rabbi kaasi haddii uu noqday kii ugu darajo hooseeyey kan ugu darajo sarreeya see noqonayaa ulaa'ika kuwaas aladiina aradtu waa kuwa aan anigu doonay anaa doonay kuwaas ay aradtu karaamatahum anaa doonay harastu karaamatahum biyadii karaamadooda anaa gacantayda ku abuuray subxaanahu jala jalaaluhu harastu karaamatahum biyadii waxay leeyihiin nabigu wuxuu yidhi xadiidkii fiiha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar ilna ma arkin dhagina ma maqlin qalbi bani aadanna kuma soo dhicin see lagugu sifayn karaa marka yaa shabaab dhalinta dhallinyarada يا أيها الدhallinyaro yaa ayuha shabaab wallaahi meesha la idinku yeeraayo waxaan saa u leeyahay idinkaa u badan wa hada min xamd illaahi wallaahi min xamd illaah wa min karam illaahi wa ixsaan illaahi zamankii adduunka ugu fitno badnaa ee ugu dhib badnaa ee kada in haddana masaajidadii iyo amaakin adikri iyo maxabadii waa min nicam illahi calayna oo waxa ilahay noogu nicmeey weeye alxamdu lilah soo ma garan laakiin meesha ilaahay uu kugu yeereeyo weyninkeeda fiiri iyo luuqa aad adiga aad warwareeganaysid meelahan luuqaqan iyo meelahan iyo aad warwareegeysanaysid iyo meesha ilaahay kugu yeeraayo cadamadeeda iyo weynaanteeda fiiri kow waa noolaanaysaa ma dhimanaysid waad noolaan ma dhimanaysid yaa heli kara taas yurub iyo markaan tago beri dhoweedon jarmalka tegey ayaa dee koox soomaali oo aan saas u wada fadhinna oon wada wadala hadlay waxaan ku idhi iyo soomaali wakayruhum masjidaan fadhinay marka waxaan ku idhi waddankan wadammada wuxuu ku jiraa dhakhtarnimada adduunka meel kasta looga yimaado dadka layska daaweeyo jarmalka dhakhtarnimadu ku dheereeya waxaan ihi waddankan dhimashadii ma la joojiyey dhimashadii ma la joojiyey waxay dhaheen maya nin dhallinyaro oo carab ahaabaa soo boodo wuxuu falastiinaya ah. wuxuu yidhi aniga magaaladan joogno markaa barliin bay ahayd aniga magaaladan barliin waxaan leeyahay buu yidhi sharikad ka shaqaysa tajhiiz almowta meydka hagaajintiisa yani kafantiisa dhaqadiisa hagaajintiisa sharikaddaas aniga shaqadeydaaba taasa buu yidhi taasaan ka shaqeeyaa aan leeyahay aniga keligay buu yidhi sharikaad badanaa jira laakiin aniga keligay maalin kaste badi waxaa isoo mara buu yidhi laba saddex yowmiyan maalin kaste laba saddex ilaa shan baa maalintii isoo marta buu yidhi aniga keligey iska dhaaf buu yidhi dadkan kale sharikaadka kale iyo dee kuwa kale aan muslimiinta ahayn iyo inta dhimanaysa waa magaalo qura oo markaa dhimasho ma jirto lama joojin lama joojin xaggee laga joojinaya waxaan ku yidhi aniga haddii dhimashada la joojiyo oo ay gaaraan dadku inay dhimashada joojiyaan ii sheega barrinta waxa ay geenaysiin xafiiska layska dhiibo meel baa layska dhiibaa moogta sallim nafsahu waa ilaah baa isu dhiibtay mar labaa isdhiibaysaa laakiin markan waa isdhiibayaa haddii dhimashada la joojiyo lama joojin karo lianna allaha taxadaahum jalla jalaaluhu cilmi kaste teknoloji kaste gaal intaa doonta noolow waa dhimanaysa wacdun min allaahi falowlaa idaa balagat alxulquum waantum xiinaidin tanduruun wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun falowlaa in kuntum hayra madiiniin tarjicuunaha in kuntum saadiqiin taxaddi waaye car car weeye car car baa la yidhaha soomaaliya car ilahay baa wuxuu ku leeyahay insaanow car wakaase insaankii horteenna lagu cilaajinayo ruuxda laga bixinayay waa ant markay halkan soo gaadho oo jilbihii iyo calooshii iyo xabadkii wax dhan ka soo baxdo oo halkan hunguriga isugu timaado balaqatilxulquum idinkuna markaa idindhihinna aad ku haysaan yacnii inta laydinkala dafay laydinkama qarsanina hortiinna lagaga siibayaaye haddaad run sheegaysaan falowlaa in kuntum hayra madiiniin soomaydaan odhan bacfi iyo nolol dambe ma jirto soomaydaan dhehen haddaad arrintaa run ku sheegaysaan hadda celiya naftan baxaysa waa taas celiya tarjicuunaha in kuntum saadiqiin ma yeeli kartaan ma yeeli kartaan dee isdhiiba marka oyaa isu dhiibayseen rabbigan isu dhiiba astaslimuu lilaah ilaahay isu dhiiba oo hadalkiisana ogolaada oo inuu dib waxaa ilaahay uu kaa raba inaad rumayso inuu dib kuu noolaynayo ilaahay waxaa carada weyn uu ugu carooday ugu weyn bacda shirki billaahi insaan qudradiisa inkiray oo yidhi dib iima soo noolayn kartid ilaahay arrintaas aad iyo aad buu uga carooday wuxuu yidhi markuu ilaahay aayado badan ka soo sheekeeyey oo malmuusaho insaanku uu arkayo wa in tacjaba facajabun qawluhum aإida kuna turaaban aina lafii khalqin jadiid ulaa'ika aladiina kafaruu birabbihim waulaa'ika alaghlaalu fi acnaaqihim waulaa'ika asxaabu الnaar hum fiiha khaaliduun wax lala yaabo qowl lala yaabo kan ugu yaabnama badan folxumadiisa iyo xumaatadiisa waa qowlka ay dhaheen haddaannu turaab iyo ciid noqonno ma dib baa lanoo soo noolaynaya lana soo noolayn maayo waxaasoo cadho ah ku dhacday gaaladii wayba dhaarteen waxay wa aqsamuu billaahi jahda aymaanihim laa yabcau allaahu man yamuut dhaartii ugu dambaysa dhaarteen in ilaahay uuna soo noolayn wax dhintay ilahay wuu ku radiye wuxuu yidhi balaa wuu soo noolayn wacdan calayhi xaqaa walaakina akara annaasi laa yaclamuun ilahu maxaa u soo noolaynaysaa liyubayina lahum aladii yakhtalifuuna fiihi hadalkaa isku khilaafeen inaan dadka soo noolayn karay in kale inaan tuso ayaan u soo noolaynayaa waliyaclama aladiina kafaruu maalintaa inay ogaadaan gaaladii ku kufriyey annahum kaanuu kaadibiin beenaalayaal inay ahaayeen ilaah say ku dhacday arrintaas inamaa qowlunaa lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun arrinteennuba waa inaan kun dhahno fayakuun wamaa amrunaa ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar towfiiqda allahna waafajiyo ikhwaanii eh, akhuuna sheekha cabdiraxiim jazaahu allahu khayran wuxuu igala soo hadlay inaan qur-aanka ka hadlo laakiin xaqiiqat alqur'aan walaalayaal aan fahamno alqur'aan yukhaatibuk ruuxdaaduu qur'aanku doonayaa qalbigaaguu qur'aanku doonayaa fikrak ilaahay baa kula hadlaya suxba cusub qur'aanka la yeelo qur'aanka bitadabburin u akhri faham waxaa lagala hadlayo ee kan kula hadlayaana inuu ilaahay waxuu kula doonayaana inay maslaxadaada tahay allaahu yukallimuk yataxababu ilayk mar aduu iskaa jeclaysiinayaa nicamkiisa iyo galladihiisa iyo barwaaqadiisa uu adiga kuu galladaystay wuu kaala hadlayaa mar waxyaalaha adiga khaaska kuu ah ee uu ku siiyey mar dhinac kale uu kaa tusiyo inuu kaala laaban karo suurat alancaam qaala tacaala wuxuu yidhi qul ara'aytum in akhada allahu samcakum wa absaarakum wa khatama calaa quluubikum man ilaahun hayru allahi yaatiikum bih انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتم يعني بل iga warrama weeye iga warrama dad yahow hadduu ilaahay iskala tago araggiinna iyo maqalkiinna qalbigiinnana dabci uu daboolo oo bahma idinka dhigo aan waxba fahmaynin ama qof waalan oo kaleba nin qurux badan ama gabadh qurux badan oo dadka ugu qurux badan oon caqli lahaynoo waalan ma waxbaa lagu fali lahaa maxid baa wax ku falaysa mali meel soo gallay oo kolkaasuu gabadh yiri qur-aanka igu akhriyo oo eh, meel aan marti ku ahayn gabadh iga bugtoo kada markaasuu gabadhaad moodo falqatu qamarin say carabta odhan jireen kolkay ammaanayaan quruxdeeda gabal dayaxa laga soo gooyo oo kale baa noo soo gashay dee wixii indhaha ka laaban karay ka laabtay wixii kalena alla hawshaale xaalkooda muhim waxbaa wadaad marka waxaa nala joogay alaabtaani wax dadka lagu akhriya aad u yaqaana anaguna dee wardigeenna caadiga ahayd baan waxaan ku tufi karray ku tufnay marka horena guriga waan iska martayalmuhim markii hawshu ay dhammaatay ninkii wax ku akhriye la kala tegey ninkii gabadha dhalay baa wuxuu yidhi ninkii ku yidhi kii wax akhrinayay adeero aan kuu duceeye lacagna kugu daray gabadhan iska guurso aan kuu guuri kuu meheriyo aan ku meherya iska qaadan wadaadkii maalin baa ku caddaatay talab dib noogu soo noqday wardad yahow waxaan arkay wax laga sabri karana maaha kowdhe meeshiina caqli ma yaalla see yaala adiga lee waayo adigu soo dadka wax kuma akhridido dee hagaajiso orado intaad ku akhrido iskana qaado duqana lacagna ka qaado markii dambe wuxuu yidhi aniga maya mu ka cudurdaartay calaa kulli xaal wuu ka cudurdaartay uu ka cudur daartay maxaan idinku sheegi idinka hadda meesha fadhiya alxamdulilah kulli inteenna meesha fadhida ilahay soo caqligeena nooma dhammaystirin caaqiliin soo maniin alxamdulilah ilah baan ku mahadinayna wixii buka ee muslimna allah caafiyo wixii muslim buka allah caafiyo gabadha wakhayraha iyo wax wixii buka allah caafiyo allah caafiyo laakiin waa cibra cibro qaado waa maxay cibrada in ilaahay caqliga kaala tegi karo hadduu caqliga kaala tagana wax waxaa tahay male laa tufiid shay walaa tastafiid shay nadarkii waa sidoo kale basarkii waa sidoo kale samciga waa sidoo kale kullu haadihi nicam min allah hadduu doono ilahay waa la tegi karaa qur-aanku suuratu yaasiin walow nashaau latamasnaa cala acyunihim fastabaquu siraata faannaa yubsiruun yaa lala hadlay adaa lagula hadlaya dadka maanta dhulka joogo adduunka joogo dhan kuwa diyaaradaha lalinaya kuwa baabuurta wada kuwa maraakibta ka wada kuwa ordaya kuwa socda waxay ku socdaan soo indha maaha dam buu mar ilahay ka dhigi karaa lan la damiyo kale xaggee kala aadayaan meeshay ku wada bakhtinayaan lianna indhooluhu maanta wuxuu ku dhex nool yahay dad wax arka laakiin dadkoo dhan haddii la indha tiro waa wada dhaminaya waa wada dhiman lahaayeen qof keliya ma noolaadeen marka ilahi wuxuu leeyahay awood waxaan leenahay inaan indhaha wada tirno kulligood walow nashaau latamasnaa cala acyunihim walow nashaau lamasaknaahum cala makaanatihim fama istatacuu mudiyan walaa yarjicuun hadihi qudrat llah rabbigaa inaanu jeclaanno hadalkiisa aan jeclaanno qur'aankiisa aanu ku dadaalno ayaan hadalkayga kusoo gabagabaynaya ikhwaani kalaamullahi caza wajalla akhrintiisa waa baraka tacalumkiisa iyo fahmigiisu waa baraka qiyaamu leyl inaan habeenkii ku tukanno waa baraka daakiriina lilahi inaan noqonno waa baraka waxaa lanaga doonaya weeyaan waxaad ku liibaanaysa weeyaan qofka qur'aanka la saaxiba fi dunya waalaakhira ilaahay ciza iyo sharaf buu siinayaa qur-aanku meel ma uusan la wadaagin oon wehel qofna kama dhiganin ama zaman kama dhiganin ilaa washarufa bihi waa uu sharaf buu ku yeeshaa maalmaha adduunka habeenka habeennada ugu fadli badan waa habeenkee habeenkee waaye lqadri soo soma maxay ku heshay qur-aankaa soo degay bisha qur-aanka bisha adduunka bilaha ugu fadli badanna waa tee ramadaan muxuu sababtiisu ku helay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan nebiyada kee ugu khayr badan ugu fadli badan rasuulkeennii moxamed ahaa soo maha sal alla alayh wasalam liannu qalbigiisa ilaahay qur'aanka ku soo dejiyey buldaanta iyo beledyada kee ugu khayr badan maka lianna qur'aankaa ilaahay iyo madiina ilahay qur'aanka ku soo dejiyey soo maha sidaasoo kale qofka qur-aanka ilaahay qalbigiisa weeleeya dadko dhan siaa ka fiican aniga ma dhehe nabigaa yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama xaggee u socotaa marka wax ka fiican xaggee ka helaysaa lidaalika inaan kulligeen dadaalno inteenna meesha fadhida saddex qaybood baan nahay qayb waa xufaad inta qur-aanka korka ka haysa gacanta kor ha u taageen anfiriya alxufaad ha ka baqin gacanta iska taag waaxad itnayn basah laakiin kuwa kalaa kor fadhiya soo maha gabdhihiina ma joogaan gabdhana waa joogaan ayagana xufaada ka buuxa soo maaha ma meesha dadka fadhiya oo dhan shan lix maa gacanta kor u taagtay may may imtixaan ma jiro imtixaan ma jiro gacanta iska taaga ya aye maalin dhoweyd meel intiinoo kale iyo ay fadhiyaan baan waxaan idhi intee aanka korka ka taqaana markaa kulli badidood gacantay taageen su'aal kalaan keeno waxaa idhi waslan wa waqfan qur-aankayaa korka ka yaqaan haddaba iska ilaalin waa la imtixaana qofkii yidhaahaa waslan wa waqfanan qur-aanka aqaanaa imtixaan baan weydiinaya marka waa iska wada laabteen wax gacanta taaga waa la waayo sidaas darteed xufaad aan waxaan odhan lahaa qur-aanka waqfi baa baryahan dambe lagu bartaa wasliga ku daraa wasligu huwa alaslu alwaslu huwa alaslu korka ka qabo hadalkaas kelimad kalena iga qabo meelna ku qoro man lam yaxfad alxarakaat ka xifdihi lilkalimaat falaysa bixaafid aniga alifay taas qof iga horreeye arkay oo qorayna ma arkin an ma arag laakiin jumladaa meel ku qorta man lam يحفظ الحركات كحفظه للكلمات ليس بحافظ ما فهمت المعنى هذا حركات كقرآن كاف من لم يحفظ الحركات كحفظه للكلمات فليس بحافظ آه insha allah risaalan ka alifi doonna haddi la helaa sheekh waa kii hadda nagu canaananayo waan canaantaana waan leenahay waxba ma qorno laakiin waa inaan qorna taas insha allah kitaab cinwaankiisu yahay man lam yaxfad ilkalimaat man lam yaxfad ilxarakaat ka xifdihi lilkalimaat falaysa bixaafi iyaaka nacbudu wa nastaciin korka maga wada taqaaneen xarakadeeda sheega nastaciinu mia saas miya mise nastaciini waaye bisanastaciina sow nastaciinu ma aha xelu way fiican tahay dhib male taas laakiin tan ka dambaysa say ugu xidhiirine nastaciin waa ku joogsatay ihdina asiraata almustaqiim haddaad saa u kala joogsato ood ogsojiinka qaadato waqfi baa la yidhaha waa sax laakiin haddaad nastaciin iyo ihdinaa baan isku qabanayaa haddaad tidhaahid see odhan lahayd وإياك نستعين نستعين نهدنا macalin fiican waa ninkan waa yaqaanaa haye mid baa wuxuu leeyahay nastaciinu ihdinaa ma sax baa waa kalad qaladka xaguu ka galay ihdinaa hamsadeedii wasliga ahayd buu hamsatu qacin ka dhigay wuxuu la mid yahay isagoo akhriyay aayadda wahdinaa ilaa sawaa'i siraad isagoo yidhaha waihdinaa ilaa sawaa'i siraad oo kaluu la yahay waana kalad kabiir soo maa marka waa inaad baratid iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu hdinaa waxaanaad ku baranaysaa inaad wasli ku barato horta aslanba aslanba faatixada qur-aanka inta kalen la gaalin faatixada waa ilzaami inaad wasli iyo waqfi ku barato dadka qaarkiis sheekha aad buu arrintaa uga hadli jiray alwaalid raxmatullaahi calayh wuuna ku celcelin jiray khaladka ugu weyn ay ku dhacaan dadku markay faatixada boobsiinayaan salaadda ay ku jiraan waxaa aqrinaya bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alraxmaan araxiim maaliki yowm iddiin iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin ihdina asiraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim hayr almaqduubi calayhim aladaalliin saasoo kale astaqfir allah dabcan wax jira maaha aniga waxaan akhriyay astaqfir allah astaqfir allah wax jira maaha waxaan ka wadaa dariiqo waalida ma aha leanna waqfina ma akhrinin waslina maana akhrinin wainama darabtu lakum اlmaal markaad leedahay bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin alraxmaan araxiim waslina ma aha waqfina ma aha qira saxna ma aha insina ma aqrin jinna ma aqrin jinnina ma aqrin lam yaqra bihi axad quraada iskaba dhaafa maxaa lagaa rabaa imaa inaad waqfi aqridid waqfigu waa maxay waa inaad neefta qaadatid soojinka bismi illaahi araxmaan araxiim tabcan dhahdeed ma aha ma kasta laakiin bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi iddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin waxaa la dhahaa waqf aayad walba waa ku joogsatay nafaskana waad qaadatay waana sida ugu fiican inaad u aqrido waxaad leedahay inaad wasli aqrido see u aqrinaysaa wasli marka bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin araxmaani araxiim maliki yowm iddiin مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تانا محل إله وصل بالإله marka wasligii haddaad barato waa ka nabadgelaysaa khaladkii ahaa bismi illahi الرaحmaan الرaحيim alxamdu lilahi rab العaalamiin الرaحmaan rab alcaalamiin alraxmaan alraxiim marka wuxuu sheekhu tambiihin jiray halkan wuxuu yidhi markuu akhrinayo alraxmaan alraxiim maaliki labadii miim mid buu tuuray lianna alraxmaan alraxiimi miim hoos dhaban ayaa ku jira maaliki miim kor dhaban baa ku xiga marka uu akhrinayo alraxmaan alraxiim maaliki xiim maaliki hal miim baa meeshii ka baxay miim hadduu meeshii ka baxana faatixadii waa burburtay faatixa ma jirto faatixa haddayna jirinna dee salaaddii allah xaalkeeda soo maa salaaddiina ma jirta waay mushkila kabiira maxay ka dhacday cadamu macrifati alwasli waalwaqfi alraxmaan araxiim maxaa laga rabaa inay tidhahd alraxmaan alraxiim u nafsatid maaliki yowmi iddiin waa sax alraxmaan alraxiimi maaliki yowmi iddiin labadiiba aad ku dhawaaqdid na waa sax mid kalaa jirta oo abu camr uu aqriyay biriwaayati suusi oo labada miim laysku idqaamo la shado la quneeyo alraxmaani araxiim maliki yowm iddiin taan hadda akhrinaysid iyadana dhib male laakiin inaad tidhahda alraxmaan araxiim maaliki waxa weye labadii miim mid baad markaa ka tegaysaa marka alxamdu lilah darsi oo tajwiidna waa qaadanay soo maaha faatixada marka aan wada akhrisanno si laydinku weyda ijaazeeye kulligiin acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim aniga daba akhriya bismi illaahi alraxmaani alraxiim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طيب بالوصل كمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله طيب انتهى إن شاء الله فاتحذا إقدب أخردي kulligiin in sha allahu tacaala ijaazatu samaacin baad u leedihiin wa qira'a biidn illah ayib suurat alfaatixa hiyo alqur'aan alcaiim soo maaha leannu lagama gaari karo qof kasta in laga dhegaysto laakiin guud ahaan marka qirada aan maqlayey waa fiicnayd waa wanaagsanayd keliya luqada soomaaliga dadka ku hadla xuruuftan iska ilaaliya min xayu lmakhraj xarfu taa taa weeyaan taa ihdina asiraata ha dhihin ihdina siraada da ha dhihin liannu taa af soomaaliga kuma jiro booskiisi waxaa ku jira dha dha dhaaf iyo dhinac iyo dhabar iyo dhig dha baa ku jirta soo maha marka qaarkood sidaasay siraa dhal mustaqiim bay iska dheheen waa alad qaarna waxay dhan aan ka soo khafiifino ihdina iraa alad alwaalid raxmatullah aleyhi hadaladiisi mashhuurka ah waxaa ka mida ah, wuxuu odhan jiray habarta buu odhan jiray habarta odhanaysaa acuudu billahi min ashaydaani arajiim ayaa ka fiican ninka sheekha ahe sheekha ismoodaye leh acuudu billahi min ashaydaani arajiim marka arrintaa wuu cellayn jiray wuxuu odhan jiray lianna habarta acuudu bilah min ashaydaani tidhi ah, makhrajkii way keentae sifadii xarafka unbay gaftay lanna xarafka taa iyo daal iyo taa hal makhraj waay waa walaalo waa ilmacalool ka soo baxay oo kale daal iyo taa iyo taa waxay ka baxaan tarafu llisaan wa usuulu athanaaya alculyaa foolasha kore jirridooda ayay kasoo baxaan ta daal ta marka daa markay tiraa idina acudu daani makhrajkii way haysaa daa markay tiraa makhrajkii way haysaa laakiin sifadii taaday ka tagto tafkhiimkii idina acudu billah shaytaani laakiin isagu marka uu akhrinayo doo doo tarafu lisaanba kama akhrin nidciga iyo waxa la yidhaha oo carabka meeshan soke intaan dhexdiisa la gaadhin ayuu ka akhriyay do do marka makhrajkiiba maayo makhrajka aan la akrinin faatixadana khataraa ku jira khatar weyn baa ku jirtoo haddii makhrajka xarafka la aqriyi waayo salaadda waa buraysabaaba dadka qaarka leeyihiin marka daadaa iska ilaaliya qofka markaad rabtid inaad daada ama adigu hadday kugu dhib tahay aad doonaysid inaad keentana daa ka bilow daa af soomaaliga waa ku jiraa daa daana af soomaaliga way ku jirtaa daa daa sida daawo waxaan daawo waxaan daawo soo lama mise daawa la idhaha daawo waa wax kale soo maa laakiin daawo da daa soo maha daawaha oo canjeerada lagu dubtana waa taqaaniin soo maha daaw iyo sabaayadda iyo daawo da da da da marka halkaa ka wad da da marka wax yar sii hagaaji taa ta dheh taa ta laakiin weligaa daa ha isku dhihin daa waa khalad xarfu taa iska ilaali kow xarafka kale iska ilaalinayso waa siraat asaa saa saa meelay ka keeneen ma taqaanid soomaalida qaarkeed qaaf bay ku daraan isqaad bayba dhahaanba isqaad xaggeed isu qaadi isqaad ihdinas qiraata qaaf meeshan ma soo gelin marka waa inaad saa ihdina si si waa mufaham laakiin haddii xataa aadan tafkhiiminin mahrajkiisii maadan gafin haddaad ihdina siraata tiraao yani xarafka kale iska ilaalinaysaan dadka luqada soomaalida ku hadlaan la hadlayaa waa haynka hayn xarful af soomaaliya kuma jiro booskiisa ga baa ku jira sida galab iyo gabadh iyo geed iyo waa gaaban yahay iyo geedi iyo waa badan yahay ga ga mid kalena wuu jiraa oo ka khafiifsanoo ga ga ga oo sida magad oo kale iyo magan oo kale magan magaca soomaaliya hadduu magan soomaaliya sooma taqaaniin magan haddii la dhaho waa qalad soo maa leanna waa waa ka fudud yahay magan magan magan iyo eh, magan allana waaba jirtaa magan alla iyo maygaad iyo gaa marka kaasay ka dhigeen ga'dii adkeed waa iska dhaafeen qaynkii af carabigahna way ka tageen markaas wuxuu ku leeyahy qaarkood gayrilmagmagga hadduu gayrilmaggi yidhaah carabi maba ahba iska dhaaf inuu qur-aan noqday lianna xarfa alkayn xalqigu ka baxaa hunguriga meesha uu ga leeyahayna waa lisaanka waa carabka marka waa inaad haa tiraa haa hayrilmaga khayrilmakhna ma aha oo kha ah waa inaad khayrilmaqduubi yarka wuu qosle mi aha gayrilmag halad mi <laughs> tamaam hayri almaqduubi laba xarafaa weliba kaga jira suurat alfaatixa hayri almaqduubi taana waa la iska ilaalin xarafka ugu dambeeya eed iska ilaalinayso ninkan soomaaliya ku hadlaya waa daadka daada af soomaaliga kuma jiro kalimaad badan oo af soomaali ah oo daadka asalkeedu kalimaad carabi weeye carabi badan baa ka buuxa luqada soomaaliga marka daadkii maadaamaan uu ku jirin laam bay ka dhigaan laam baa laga dhigaa maxaa ka mida keena kelimaad oo asalkeedu carabi yahay oo meeshii daad laam laga dhigay a mayaha lidkaa ka mida lid waxaasi lid asligeeda did weeye did marka lid buu ku yidhi waxaa ka mida lur lur ma taqaaniin lur bimacnaa waa kurba ah, lur bimacnaa dur min adur durrigay ka timid laakiin daadkii lama hayo xataa xataa dadka qaarka waxay shekaan arlada ilaahay arlada arlada hiya ardada waa daad laakiin maadaama af ku jirin arlada buu iska yidhi soomaaliga markaas haad rabta ka dhig qur-aankii markaad timaado daadku makhraj buu leeyahay makhrajkiisu carabka hadduu saa yahay geesaha iyo gowsaha isqabanaya xaafat lisaan maca aladraas daa daa taas markay garan waayeen meelahan iyo bishimahan ay la soo aadeen walaa bufa iyo waxaan jirin ma garata maxaa ku qoslaysiin waa akhrisin soo maaha mise ma akhridaan ma iska dayseen ah, walaa waa kalad laysa saxiix walaa daa daa maa lahu calaaqa bishafatayn sheekhu saasuu odhan jiray xarfa daad laa calaaqata lahu bishafatayn haddaabaad bishimahan dhaqaajiso qalad buu daadku kaaya waa in guduhu ku jiraa xaafatu lisaan maca aladraas daa weliba daadku qola haysa ma jirto waxaan xataa af carabiga qolooyinkan ku hadla waddamadan af carabiga ku hadla ayagana afirkooda ma hayaan jasiirat alcarab iyo dhigaan u fiir kugu daran culummada waaweyneeye muxaadaraad iyo maasha allah meelaaan ka akhrinaya wax daad oo dhan agtooda daa buu ka yahay ah, wuxuu ku leeyahay riyaad riyaad asaalixiin riyaad riyaad eh, beed bay iska leeyahin beed beed marka qur-aanka wala daaliin da waa halad laysa saxiix daa iyo daad bay ka leeyihiin masaaridu iyagu waxay ka dhigaan daal bay ka dhigaan darabnii wadarabtu wadribu daa daa bay ka dhigaan wahaadaan khata wax hayaaba ma jiro sidaas darteed ascab xarfi bay dhahaan waa in lagu dadaalaa alimaamu shaatibiyu raximah llah wuxuu yidhi waxarfun min adraasi wuxuu yidhi wahwa ladayhimaa yacizu wabilyumna waxaafat lisaani liadnaaha lixarfin tatawala ila maa yali ladraasa wahwa ladayhimaa yacizu wabilyumna yakuunu muqallala wuxuu yidhi xarafkaasi oo min aladraas ka baxa labada dhinacba in laga aqriyo waa naadir alwujuud in yarbaa dadka ka aqrida waana sax haddii la helo labada dhinacba mar qura laga wada aqriyo laakiin waa yar tahay buu yidhi waxaa la sheegaa marka in sayidina cumar ibnukhadaab uu labada dhinac ka akhriyi jiray wlcilmu cind allahi say ahlu fanniga qaarkood sheegaan walidaalika yacizu buu yidhi amaa labada dhinac wa bilyumna dhinaca midig yakuunu muqallala dadka intiisa badan bidixday ka aqriyaan walidaalika wuxuu yidhi walaysaru aysaru bay dhahaan jaanib alaysar ayaa sahlan oo dadka u sahlan da da da wala dalliin khalaas darsigeena tajuudka waa qaadanay soo maaha wa hada in sha allah afyad biidn illah allah nagu anfaco ilahay waxaan ka baryaynaa in aynu dembigeenna dhaafo kii waalidniinteennana uu dhaafo mashaaikhdii iyo culimmadii waxna baray ilaahay u naxariisto intii dhimatay tan noolla ilaahay uu xifdiyo oo barakeeyo inta wax naga baratay ama wax naga akhrisatayna ilaahay subxaanahu watacaala iyagana uu barakeeyo ilaahay cilmiga noo siyaadiyo rabi zidna cilma rabi zidna cilma rabi zidna cilma allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma اkfir lana waliwaalidina walilmuslimina ajmaciin rabbana ظalmna anfusana wain lam taغfir lana wtarxamna lanakunana min alkhasiriin allahuma aati nufusana taqwaha wazaki anta khayru man zaka anta waliyha wmawlaha rabi اغfir warxam waanta khayru الraximin allahuma ashfi kula mariiضi mina wmariidah اللهم اشف كل مريض منا ومريضه اللهم اشف كل مريض منا ومريضه عاف المبتلين اكشف الضر عن المكروبين muslimiin iqdi xaajaat almuxtaajiin ilaahay oo inteenaa meesha fadhida rag iyo dumarba qof walbaba qalbigiisa waxbaa ka guuxaya muraad buu leeyahay ilaahay oo muraadkiisa ood adiguna raalli tahay gaarsii ilaahay muraadkiisaood adiguna raalli tahay gaarsii ilaahu inta kurbaysan kurbada ka fayd ilaahu inta kurbaysan kurbada ka fayd ilaahu inta bugta ama laga buko ilaahayow caafi min cindika yaa raba alcaalamiin ilahay caafimaad degdega sii ilaahay waxaan ka baryaynaa ummahaadka hooyooyinka ilmahooda qaarkood dhibaato ka sheeganaya ilmahooda allah u hanuuniyo ilmaheenna kulliga allah hanuuniyo allah hanuuniyo ilaahay baariin ha ka dhigo birabbihim wa bidiinihim wa biwaalidiihim uga dhigo ilahay waxaan ka baryaynaa qur-aanka allah noo wada furo qur-aanka allah noooda furo allahuma inaa nasaluka an tucallimana alqur'an ilaahu xaqiiqat alqur'aanna sii ilaahu alcamala bilqur'aanana sii ilahu qalbigeenna nuura alqur'aani geli allahuma jcalna ducaatan ilayka wa ilaa rasuulik ilahay ducaad naga dhig diinta ilaahay faafiya mashaariq alardi wa magaaribiha faafiya ilaahu inta diinta ka ooman ee bani jinsina ah ee aabbe iyo aadam iyo hooyadeen xawaa ay dhashay ilaahay diinta u hanuuni ilaahu baab u fur ilaahu baabalhidaaya u fur ilaahu baabalhidaaya u fur ilaahu innaga muslimiinta noo dhaqaaji inaan ducaatan ilallahi wa ilaa rasuulillaahi noqonno dhexdeenna inaan isku dadaalno dadka kale ee aan muslimiinta ahayn inaan ku dadaalno inay diinta ilaahay ay soo galaan inay diinta ilaahay soo galaan ilaahuna waafaji ilaahuna waafaji ilaahu dhaqaaji ilaahu noo sahal ilaahayow adeegso ilaahu adeegso sida aad nebiga iyo asxaabtiisa aad u adeegsatay lidiinihim walinashri diin ilaahu diintaada noo adeegso ilaahu noo dambi dhaaf ilaahu noo dambi dhaaf ilahu wixii khalad aan gallay oo min qawlin wa ficlin ilaahu noo dhaaf ilaahayo wixii sawaaba iyo saxna naga abaalmari allahuma baarik fii hada almasjidi waahlihi muctamarkan iyo ijtimaacan ilaahu barakee inta isu timadna ilaahu barakee muslimiinta meel kastay joogaanba ilaahay u barakee khaasatan dadkeennii iyo waddankeennii iyo meelihii aan ka nimid ilaahay u barakee ilaahay u dhibaada iyo colaadda iyo rafaadka iyo qabaarta iyo iyo e, qabyaalada iyo dhibaatado dhan ilahu ka dulqaad ilahu maxabe iyo wanaag iyo kalgacayl iyo maxabe ilahu isu geli dhexdooda inaka waliyu dalika walqaadiru calayh rabi ikfir warxam waanta khayru raaximiin wsala allah cala nabiyina muxamed